labadaaba lama ogolayn salaad lama ogolayn waqtiga saddexaad bacda salaati الصubxi iyo bacda salaati اlcasri afar bay noqonayaan marka ayada ka shanaadna wuxuu aha markay qoraxdu bartamaha cirka ku taagan tahay shantaa xilli ayaynu soo maray oo axaadiistu ku caddayd shanta xilli waxaa loo celin karaa saddex baa lagu soo ururin karaa bacda alcasr ila guruubi الshams bacda الصubxi ilaa guruubi الshams iyo cinda اlistiwaa saddexdaasaa lagu soo koobi karaa bacd alcasr inaan salaada loogo ilaa ay ka dhacayso maxaa yeelay dhiciddeedii iyo bacdiyadii salaadu isku wakhti baynu ka dhigaynaa salaaddii casr haddii la tukado ilaa ay qoraxdu ka dhacayso salaaddii waa mamnuuc baa laga fahmay waa hal waqti oo layska reebay bacda salaati subxi salaad subxa kadib ilaa ay ka dhacaysana asna ilaa ay ka soo baxaysa cafwan asna waa waqti salaadda la yska reebay ka saddexaad wuxuu noqonayaa bartamaha markay qoraxdu ku taagan tahay xilli baa lagu ururin karaa marka loo soo dego marka xubnaha ee mas'alada ee muhiimka ah khilaafkii dheer aynu ka sheekaynina laga soo guuro taxqiiqu waxaa weeye salaadda casar dabadeed salaadu mamnuuc ma aha intay qoraxdu nooshahay bacda alcasr qadi iyo adde iyo sunnaba waa la tugan karaa ilaa ay qoraxdu ka daciifayso ka guduudanayso ka taagdhigayso xadiidka cali iyo xadiid dhowra caddaynaya iyo xadiidu cumar iyo qisadiisiba in salaadda casar dabadeed la tugan karo intay qoraxdu nooshahay laa tusalluu bacda salaati اlcasri ilaa washamsu xaya naqiya wa fii riwaaya ilaa washamsu murtafica qoraxdu intay dheer tahay ama ay nooshahay waa la tuwan karaa waxa la diidan yahay waa markay ay guduudato ay tabar dhigto ama ay sii dhacaysa ee xilligaa uu shaydaanku isku aadiyo gaaladuna ay u sujuudaan ay caabudaan ay tahay marka bacd alcasri sidaas weeye bacda salaati subxina saxaabo qaarkood oo sunnadii qabliyada haysay ragcataynkii fajr ka horreeya hilmaamay oo tukaday baa la sheegay sunankayna ku maray jamaaca min asaxaaba oo sidaa sameeyey baa jira ayaduna inta markay qoraxdu soo boodayso oo laleeyahay allel hadday soo baxaysaa xilligaa un baa la diidan yahay waa la sunnaysan karaabaa yaa laga qaatay halka ayada qadana waa la tukan karaa waxa aan istinaa la gelinin waa inda alistiwa cinda alistiwa markay qoraxdu bartamaha ku taagan tahay qaabkaasaa loo uruurinaya xadiidkii xalay aynu soo maray ee camrna cabasa saddex cillo ama saddex xikmuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo loo diidan yahay xilliyadaa ayadaa in salaad la tukado cilladii koowaad waxay ahayd in shaydaanku uu isku aadiyo qoraxdoo laba geesoo shaydaan qorax ay ka soo boodo fa innahaa tadluc xiina tadlucu bayna qarnay shayطaanin baynu soo maray cilladii labaadna waxay ahayd ama xikmadii gaalada xilliga u tukato oo qoraxda u sujuuda ee gaalada ha shabihina oo ha u ekaanina cilladii saddexaadna waxay ahayd malaa'igtu xilligaa salaada ma joogto kamana qayb gasho waqtulkaraaha marka laga baxo ayay malaa'igtu salaada muslimiinta timaada oo ka qayb gashaa ama la tukataa ama aamiinteenna aamiin dhahdaa ama ducadeenna aamiin noo dhahda ama noo ducaysaa meeluu shaydaan iyo ibliis soo xadeerna malaa'ig waa ka fogaataa markay qoraxdu dheeraato ama laga tago bartamihii ay ka tagto zawaalka la gaaro tuko fasalli fa inna salaata mashhuudatun maxduuratun waa inagii soo maray saddexdaa cillee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka la taxaqiijiyo midna waa cillo asaasi ah oo xikmadii dhabta ayd weeye labada kalena waa sababulcilla waa sababulcilla ama waa cillat lcilla ama haddaad doonto waxaa odhanaysa waa sababka asaasiga waxaa weeye shaydaanka isku aadinaya xikmada asalka ah xikmada asalka waxaa weeye shaydaanka isku aadinaya hadday noqon weydona waa malaa'igtun ka qaybgelaynin labadaa cillo ayaa la odhan karaa mid walba waa asal salaaddii bacda almaqrib bacda alcasar ahayd ama bacda subax ahayd ama qoraxdu markay bartamaha ku taagan tahay ahayd waa salaad aysan malaa'igtu ka qaybgelaynin oysan imanayn mar haddaysan malaa'igtu ka qaybgelayn oysan imanaynin meelaan malaa'ig joogin muslim waxbama yaallaha layskaga fogaado idan cillada in loogu diiday waa middaa fa inna salaata mashhuudatun maxduura ayaana caddaynaysa haadihi alxikma walcilla alasaasiya wadaaddaa odhanaya idan maxay malaa'igtu u iman weyday salaadaasi gaalada xilligaa u sujuuda qoraxda ama shaydaan baa xilligaa isku beego oo isku aadiya qoraxda markay soo baxayso idan xikmadii saasay ahayd laakiin sababka keenay in malaa'iga iman weydaa wuxuu yahay sujuudu lkufaari laha iyo shayddaankaoo isku beega labada marka sababu sabab ama cilat اlcilla ama sababuulxikmaad ka dhigi kartaa qolxadha maye mid walba waa cilla mustaqila cilal mujtamaca weeyoo kulmay mid walbana sideeday u keenaysaa taxriimka ama karaahiyada mid mid ku xidhanna ma jiraan cilooyin dhowr ana xukun waa ku kulmi karaan waysaaka waxay kaaga jabi kartaa hilib geelood cuntay islaanaad taabatay ajnabiyada haddaad qabto weysada inay jabiso neef baa kaa timid waad saxarootay kaadina way kaa timid shan cudur baad qabtaa shantaas sabab mid walba iskiibuu weysada u jabiyaa naaqid madax bannaan weeye laakiin way kulmeen waa nawaaqidun ijtamacat fiika intaasoo weyse jabisaa iskugu kaa timid mid walba iskiibu weysada u jabiyaa hadday kulmaanna waa iskugu kaatageen waa kugu goobteen uun wax kaloo soo kordhiyeen ma jiro mid walba iskiibuu marka karaahiyada taxriimka u keena asbaabtana nabigu u sheegay saddexda ah hadday kulmaanna haddee waa ciidan isku tagoo kulmay weeye wadaadana halkaasay ka buskiciyeen niman waxay dhaheen waa juzu cilla ajzaau cillatin waaxida weeye ajzaau cillatin waaxida maxaa laga wadaa dhowr tilmaamood baa isu imanaya oo dhalinaya hal cilo isku noqonaya dhowr gabal baa isu keenaysa hal cilo isku noqonaya ruuxa muslimkae ruux muslima dila kasna u dila kaskaana uu weliba xadgudub la socdo saddex wasbaa isku imanaya alqatlu waalcamdu waalcudwaanu qisaas maxaa waajibiyaad ileedihiin waxaad ileedihiin waxaa waajibiya alqatlu alcamdu alcudwaaniyu atligaoo dilka iskii waa xugum waa cillo iyo sabab munaasib uu qisaas keeni kara camdigu waa wasfi asna munaasab ah oo keeni kara qisaas xadgudubka iyo cudwaankana waa sabab munaasab ah saddexdaasoo isku tagay meeqo gabal qatli lagu daray kas oon ka ahayn lagu daray xadgudub oo ruux waxaa Ah, intaad disha aad ka soo dilaysoon lagu haysanin baa jira soo ma jiraan qatli kas ah oon ka maahayn oon qisaas iyo diya midna lahayn baa jira ruuxa murtadkaa soo dili mayno waan dilaynaa kas baan loo dili oo kama la'aana qisaasna male ajr baa laga helayaa weliba alla loogu dhowaanayaa zaaniga zinaysta ee muxsanka guur horaan ritay maxaan ku dilaynaa dhagax waa atli camdiga ah oon lahayn qisaas aan lahayn muxuu lahayn xadgudub meednan ku xadgudubno sharciga meednan tallaabin mooryaanta dhabbajiifka ummadda waddooyinka qudaacu turuqa geesaha loo dhigi waa qatli camdi ah oon qisaas lahayn maxaa yeeley xadgudub buusan ahayn sharcigaa ogol qatli keligii dil laguma fillo oo inuu ka kas yahay basan laguma fillo waxaa la rabaa in la helo inuu xadgudub yahay oo xaqdarro yahay markaasu wuxuu keenaya qisaas saddexdaa tilmaam isku tegay dil kas iyo xadguduboo sharciga la jiidhay saddexdaa markuu kulunsado waxaan leenaha waa cilla waaxida laha ajzaaun waa cilla murakaba min ajzaa la yidhaahdaa marka qarnu shaydaanku iyo sujuud اlkufaari laha iyo cadamu xuduur اlmalaa'ikati waxay dhaheen waa ajzaaun ijtamacat licilatin waaxida nimanna halkaasi ka buskixiyeen qaabkaasaa la iskugu khilaafay oo masaladu masale dhib badan weeye wadaadkii la odhan jira alciz bn cabdisalaam abu muxamed wuxuu yidhi kitaabkiisa qawaacid اlaxkaam fi masal am qaybta u dambaysa wuxuu yidhi xadiidkan xikamkuu nabigu sheegay calayhi الsalaaة wasalaam wax walbo shaaricu la yimid waan qaadanaynaa cala rasi walcayn waan ku qasbannahay laakiin aniga halkaa ima dhaafin buudhi halkaa ima dhaafin oo maxaa jira wuxuu wadaadku leeyahay shareecada waxaan ka baranoo asal laga bartay xilliga ilaahay la halmaamo ama dadku rabbi ay ka fogaadaan inaad adugu alla xusuusatood xusto ood caabudaa wanaagsan xilligan ay gaaladu ilaahay khayrkii caabudayaan ee la yidhi salaadda iska daaya muslimiidinku ka fogaada waxay ahayd caqligeennu haddaynu u laabanno in la yidhaahdo war kuwan ilaahay khayrkii bay caabudayaane idinku xilligan kada ku xumeeyo oo idinku ilaahay caabuda waad fahanteen marmar xilligan soo gaalay ilahay khayrkii oma sujuudahayaan war muslimiinay idinku ilahay khayrkii ha sujuudana xilligaane intaad kuwan khilaaftaan ilaahay keligii caabudin la dhahay ahayd buu leey caqligan u laabanno laakiin ardaalladii baa ilaahay khayrkii caabud idinku salaaddii ka fogaada anigu ma aanan fahmin buuhi wاlmuwafaqu man ra'a almushkila mushkilan walaa atakalafu اljawaaba cama la afhamuhu buuhi ninka muwafaana aqii waxaa weeye wixii mushkila mushkilan u arko waxaadan garaynin ha ka jawaabin aniga intaa ima dhaafin bu laakiin ninkii fahma allaha u furu yidhi ka jawaabaade ardaygiisii uu aada ugu tacabeelay ee wax badan u baray ee ninkii la odhan jiray imtaqalciid sharxulimaamku masalada kaga hadlay warkii sheekhoo macnihiisina wuu keenay jawaab fiicanna muusan ka bixinin ninkii lo odhan jiray maxaa amir asancaani fi اlcudda calaa sharxi اlcumda asna waa keenay jawaab saxa kama bixinin sheekhulislaam ibnu teymiya kitaabkii sharx اlcumda ee cumdihii ibnu qudaama alxambali sharxuu saaray iyo meelo kale iyo wadaadkii munayar ee xaashiyada ku lahaa calaa sharx ibn baطaal calaa saxiix اlbukhaari yaa fiican masrada oga hadlay waxa laga hadlay waxaa weeye midda ayadu cinda alistiwaa cilada way caddahay oo hadda kahor baan ka soo hadlo ku noqon maayo waxaan ku soo marray muslim kitaabu sala dhexdiisaan kusoo sharxay boqorku markuu cadhoodo hadalku waa reeban yahay waa la gabbadaa xilligaa jahannamaa la shidayaa cadho ilaahay darteed baana loo shidayaa boqolku markuu cadhoodo fartaag iyo nn iyo e waa la hogtaa farha dhaqaajinina weeye aadamuhu way yaqaanaan duqu markuu carruurta ka dhex goojiyo salaadda maxay dhihi aamusay leedahay kii hadla waxbaa gaadhahaya haweenku duqoyadoodan way yaqaanaanoo markuu cadhoodo qoyaa ka aamusa kuwaan caqliga badnayna way la sii wadaan kadibna qool baa lagu jabin kadibna waa la xadhaadhin doonaa malaggeed baa galay walilaahi اlmaal اlaclaa xilligan jahanamo lashida iyo salaad ha lagu cararo leannoo salaadu cadhaday damisaa hawlaha meesha ma taalla waxaa weeye boqorka hadduu cadhoodo waa la gabadaa kadib baa hawshu markay qabowdaala ilaahayow haddee waxaad ku cadhootay annagaa sababa allow raalli ahow marka far lama dhaqaajiyo wy taxikmada hadda kor baan ka soo hadlay saddexda kale waxaa loo diida waa iska cata waa maxay ilaahay iyo rasuulkiisu waxay noo diidan yihiin inaan shabbahno u ekaanno muuqaal qaab cibaado dhaqan inaan ka shabahnaa la diidan yahay haddii gaalku u sujuudhayo qorax oo u bari aado adna xilliga aad waqooyi aaddo maxaa uun la inaad isku mid tihiin inaad isku eg suurada guud iska shabbahanay mushaabahat اlkufaar baa ka fogaada weeye muslimiin baad tihiin alla ku xidhan manhaj leh diin leh ariiqo leh qolyahaasi ilaahay ku kufriyey ka fogaada dhaqankooda ظaahiran wa suuratan wa shaklan waxba ha ka shabbihina in la kala baxo weeye qadiyadu marka qadi bannaanka taallo weeye malaa'igtii ma ka carartay meesha ayada maxaa idinku idin dhigay wey addoommihii ilaahay mukramuuntaaba haddaysan xilligaa meesha imanaynin idinku xaggeed u socotaan hadday salaad jacayl ku hayso waa daqiiqada yare marka laga baxo waqtulkaraahiya tuko ilaahay ku weyraax oo ilaahay tuug oo boqol ragcadood tuko cidna kuguma haysatee laakiin xilligan gaala iqdaamanaysa ka fogaada way ka idan mushaabahat lkufaar way masalada waxay ku salaysan tahay waa inay iska cad tahay baabu laa taxaraw bisalaatikum طuluuca الshamsi walaa guruubaha xadiidka caaishe xadiidka xadiidka caaishuu sheekhu keenaya oo baabka hore daba socday uun yaan lagu dadaalin hala fiirsanina taxarigu laba macnuu noqdaa altaqasud watawajuh shaygan aad u qasado ood wejiga aadiso iyo inaad ku dadaasho ijtihaad faulaaika taxaraw rashadan oo kale wey laa ha ku dadaadila ama hala beegsanina bisalaatikum salaadiina uluuca ashamsi laa taxaraw uluuca ashamsi bay ka dhigan tahay qoraxda soo bixideedii dhalashadeeda ha ku dadaalina ama ha la beegsanina bisalaatikum salaadiina walaa quruba dhicideeda markay dhacayso bimacnaa bacda alcasri salaada waa la ogolyahay bacda alfajrina waa la ogolyahay laakiin xilliga qoraxdu soo boodayso ama ay dhacayso hala beeganina hala beegsanina salaadiina xadaana maxamed bn xaatim maymuun xadaana bahz bn asad xadaana wuhay bnu khaalid qaala xadaana cabdullah bnu taawuus can abi abi taawuus bnu kaysaan can caaisha radi allahu tacaala annaha qaalat hooyadan waxay tidhi wahima waa ismuusiye cumaru sayidina cumar baa ismuusiiyey oo wuxuu qaatay bay hooyadeen casar dabadii salaad mamnuuc tahay mulaqanba ama salaad subax dabadeed salaad ay mamnuuc tahay mulaqan muusan u fahmin bay leedahay inun la diiday salaada xilliga qoraxdu dhacaysa iyo xilligay soo boodaysa keliya wahima cumaru cumar waa ismoodsiiyey oo siduu u qaatay ma ahay tidhi inamaa naha rasuulula rasuul kale wuxuu ummaddu un ka reebay an yutaxaraa salaadda in lala beegsado tuluuca ashamsi wa quruubaha anyutaxara in lagu dadaalo loo qasdo uluuca الshamsi qoraxda dhalashadeeda iyo waqurubaa dhicideeda xilligay dhacayso iyo xilligay soo boodayso in salaad lagu aadiyo oo xilligaa lala fiirsan baa la diidaye ka hor oo bacd alcasr ah oo qoraxda weli nooshahay ah ka hor oo bacda subaxa oo weli qoraxay soo dhowaanin ah waa la tukan karaaba hooyadan leedahay sayidina cumar marka wixii ka soo gaadhay bay hooyadan ka hadashay mooyeen umar sidaa ma aaminsanayn sida hadda aynu sheegnay buu aaminsanaa markay zayd ibnu khaalid iyo ubayi iyo ay la doodeen cabdulahi bnu zubayr cafwa ninki la odhan jiray abi muusa alashcari iyo ay jamaaca min asaxaaba la doodeen wuxuu ku yidhi waan ogahay salaaddu inay fasaxan tahay min baabi saddi daraaci baan u hortaagan ahay idinku waxaad fahmaysaan xilliga salaadda la ogol yahay iyo xilligaan la ogolayn haddii marka caamadan iyo dadka shacabka aan fasaxo waxaan ka baqayaa intay bacd alcasr salaadda bilaabaan say u wadaan inay maqhribka ugu geeyaan oy bacda subax intay bilaabaan ilaa ay soo baxaysa ay wadaan oy kala garan waayaan xilliga salaad fasaxan tahay xilliga ay reeban tahay u sheegi jiray saasuu ugu caddayn jiray ee eh, hooyadan waxaa soo gaaray eh, riwaayo odhanaysa maalan laga soo cumar laga tabiyo ay ka fahantay inuu gebi ahaanba diidan yahay casar dabadii salaad inay mamnuuc tahay ama gebiahaanbu uu abo subax dabadii lama tukan kara saladan suba ka ahayd xadana xasan bn cali axulwani qaala xadana cabdrazaq ahbarna macmar bn rashid abu curwat alyamani can ibni aus cabdulahi haddaad soo marayseen weeye can abi taawus bni kaysan can caaisha radi allahu tacala anha qaal hooyadan waxay tidhi lam yadac rasuulu اllah rasuulka ilaahi muusan ka tegin alragcatayn labada ragcadood oo bacda alcasri casr ka dambaysa qaala wuxuu yidhi wadaadkii taawus ahaa faqaalat caaishatu waxay tidhi qaala rasuul lah sal lay slam laa tataxaraw ha beegsanina ama ha ku dadaalin tuluuca shamsi qoraxda soo bixideeda inaad salaad tukataan iyo walaa qurbaa dhiciddeeda oo fa tusalluu aad tukataan cinda dalika cinda auluuci wa cinda alghuruub markay dhacayso iyo markay soo baxayso baabu macrifaة الragcatayn اlatayni kaana yusaliihima الnabiyu bacda اlcasri laba masala kala jirto hadda lagu baraarugo aad baa loogu baaba'aya waqt اlcasri iyo ficlu اlcasri baa kala jira hadda bacd اlcasr ma bacda waqti اlcasri ba mise waa bacda ficli salaaة اlcasri laba kale labadu waa bacdiyo waqtiga casarku markuu galo wixii salaada tukato dhanba waxaa la odhan karaa waxaa tukatay bacd اlcasr ay bacda dukhuuli waqti اlcasr casarkii markaad tukato kadib waxaad tukatana waxaa la odhan karaa bacd alcasri baa loodhan kara oo bacda salaati اlcasri oo bacda ficli salaati اlcasri weeye labadaasaa la isku khaldaa xadiidkan hooyadan ee soo socday ee umu salame iyo caaisha ka yimid waa mushkilun jiddan labadaa macnaa lagu ixtimaalaa kii lagu xambaari lahaa idinkaa laydinka rabaa wadaaduna waa isku maandhaafeen haddii saxaabigu u ku yidhaahdo nabigaa tukaday bacda alcasri bacda alduhri wuxuu tukaday bacda almaqribi wuxuu tukaday bacda alfajri waxay noqon kartaa bacda dukhuuli اlwaqti waxay kaloo noqon kartaa bacda ficli salaati subxi sidaa darteed caaisho waxaa ka sugan mar inay dhihi jirta nabi maxad sal sl kama tegin ragcatayni bacda alfajri marna ay dhihi jirtay weligii kama tegin racatayni baqabla alfajr waana hal xadii oo hal ariiqi leh maxay ka wada hoyade marna bacda dukuul bay u jeedaa marna marna qabla ficli salaad bay u jeeddaa waa intaa un markay ku leedahay nabigu kama ragcatayni bacda alfajr waxay ka wadaa bacda dukhuuli waqti اlfajr markay leedahay nabigu wuxuu tukan jiray ama kama tegay ragcatayni qabla اlfajri waxay u jeedaa qabla ficli salaati اlfajri wa bacda dukhuuli اlwaqti macnaha ma fahanteen macnaha daqiiq weeye hadda xadiidka marka eega hadda dagaal badan baa ka taagan baabu macrifati racatayni racataynkii buu baab yahay in la ogaadoo la garto allatayni racataynkaasoo kaana yusaliihima uu tukan jiray annabiyu subanuhu bacda alcasri casarka dabadi bacda alcasriga naftirkiisaa sida ah ma bacda dukhuuli waqti alcasri ba mise waa bacda ficli salaati alcasri maada garateen khayr xadaanii xarmalatu bn yaxya tujiibi qaala xadaana cabdulahi bn wahbin ahbaranii camr wahw bn xaari almisri can bukayr bni cabdlah bn alashaj buu u jeeda can kurayb mawla bni cabaas ana cabdlahi bna cabaasin saxaabigaas wa cabdiraxmaan bn ashar wlmisr bn khramata arsaluuhu waxay direen kurayb bay direen saddexdaa wadaad baa isu yimid kurayb bay direen oo mawlih bn cabaas xaggay u direen ilaa caaishata zawji nabiy caaishadii nabiga xaaskiisa ahayd sal اllahu alayh waalih wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen wadaaddihii saddexdaa ardaygay direen waxay ku yidhaahdeen iqra' calayha asalaama mina jamiican salaan naga gaadhsii idaylkaayo annagoo dhan saddexdaa iyada miswar cabdiraxmaan cabdullaahi ibni cabbaas intaannada hooyo nagu salaan wey macnuhu af soomaaligeedna caadigaha sidaas wey dhammaantaanna hooyo nagu salaan wasalha waxaad weyddiisaa can bacda asalaam ile ruuxa intaad u timaaddo su-aal baa lai soo diray lagama bilaabo horta ruuxa la salaamo waa la baridiyo xaalkiisaa loogaada kadib baa dantaada loo gudbaa wasalhaa weydii hooyadan can iragcatayni bacda alcasr labada ragcadood ee salaadda casr ka dambaysa bal weydii waqul waxaad ku tidhaahdaa innaa ukhbirnaa waxaa naloo sheegay maxaa su-aasha kanaa imanaysa su-aasha aad iyo farriintan aad soo kiciseen maxaa curiyey maxaa keenay sababkiibay u sheegeen innaa ukhbirnaa waxaa naloo sheegay annaki tusaliinahumaa inaad tukato hooyoy inaad salaadaha tukataadna sheegay waqad balaqana waxaa kaloo na soo gaar haddaan tukado maxaa ku jaban baa iman karta haddaan tukado waa khayre maxaa ku jaban waxaana soo gaadhay nabigu inuu salaad casar salaadda casar dabadeed uu diidi jiray in la tukado waqad balaqana waxaana soo gaadhay anna rasuula sal slam nahaa inuu ka reebay ummadda canhuma can alragcatayni bacda alcasri laba ragcad in la tukado salaadoo dhan baa loo jeedaa salaad nabigu uu reebay casarka dabadii baa naloo sheegay hooy waadna tukataa haddee see wux jiraa wey qaala bnu cabbaas wuxuu yidhi weliba ku daray wa kuntu asrifu maca cumar annaasa canhuma aw canha bacdu nusa baa qoraya wa kuntu adribu anigu asrifu hadda ii dhigan adribu wakuntu waxaan ahaa asrifu kii ka leexiya ka iile ka celiya annaasa dadkan ka celin jiray canha can isalaati bacda alcasri maca cumar bn khaaab xilligii saydina cumar bn khaaab ul intuu qaatuu masaajidka ninkuu ku arka asagoo casarka dabadii tukanaya wuu garaaci jiray wuu u diidi jiray saxaabo iyo marka taabiciin iyo ciidan la socon jiro marka dadka kala celin jiray baa jira salaadda ibn cabaas baa ka mid ahaa xilligii khilaafadiisi qaala qurayb wuxuu hi fadahaltu calayh waan u galay wa ballaqta waan gaadhsiiyey maa arsaluunii bihi waxay ila soo direen farinaydna waa u dhiibay faqaalad hooyadan waxay tidhi sal umma salamata umma salama hind weydiiba yuu ku yidhi yay ku tidhi aniga hawshaasi cilmi badan kama hayee ummu salama weydii waxay u diraysa waxaa weeye asaaskii sababkii uu nabigu ku bilaabay ama keenay casar dabadii intuu salaadda casar tukada kadib inuu ragcatayn tukado iyo umusalima xogtiisa haysaa sababkii keena xogtiisay haysaa amaa salaadda nabigu inuu tukan jiray caaisha waagi dambe way ogaatay nabigoo tukaday arki jirtay laakiin maxaa sababay maxaa keenay ayay umusalima xogteeda haysay sidoo kale mucaawiya xilligu ka yimid oo madiina yimid oo ragcataynkan bacdalcasarkii aad loogu hardamayo warkeedu uu soo gaadhay caaisha wuu weydiiyey wuxuu kuhi hooyi ragcataynkaa bal ka warran casar ka dambeeya waa aragteenoo dee innagu ragcatayn ma tukanna soo ma casar dabadeed masalad baynu tukannaa maya ninkii uun sunaysanaya ama casar waxbuu ka hormariyaa laba ragcado ama afar laakiin casar dabadeed salaad lama tukado ragcataynuu nabigu tukan jiray baa jira siday wadaaddo badan sheegayaan axaadiis badanna ay tilmaami doonto caawana muslim ku arki doontaan saxiix muslim ragcataynkaasuu weydiiyey hooyadan caaishu weydiiyey mucaawiya isagoo xilligu khaliifka ahaa markaasuu waxay ku xawiishay umu salama sidai hadda u xawiishay ibnu cabbaas cabdiraxmaan ibnu iyo miswar fa ilayhim gobonnimada kureeb u fiirso umu salama toos umu aadin wuxuu ku soo noqday wadaadihii diray lann waxaa loo diray caaisho soo maaha caaisho jawaabbay soo bixisay ayagu inuu ku warceliyo iska sii dhaqaaqa ma aha haatan caaisho waay umsalaha umsalana si aaday hawshu maaha ayuu ku soo warcelinaya fakharajtu ilayhim ayaga baan ku laabtay faahbartum waxaan u sheegay biqowliha warkeedii baan u sheegay faradduuni waa ii celiya haddana mar labaad ilaa ummi salamatay igu celiyeen oo ii direen bimili maa arsaluunii bihi ilaa caaisha fariinta iila direen caaisha mid lamida ah iyo umu salmana iila direen buuri faqaala umu salm waxay tihi samictu rasuul اllahi sal l slam yanhaa canhuma maqlay ummadda ka reebaya ragcataynkaas bacda alcasri ah uma ra'aytu yusalliihima haddana nabigu tukan arkay amaa xiina sallaahuma xilliguu tukado soo ma aha nabigu tukanna waa arkay nabigoo ummadda ka reebina waa arkay horta qabsada amaa xilliguu tukada soo maaha fainahu salla alcasra casr buu tukaday maalin maalmaha ka mida uma dahala soo galay masaajidku kusoo tukada wey hadda nabigu soo tujiyey gurigu haddana yimid wa cindii nisbatu min bani xaraam min alansaar anoo dumar ree ansaareedoo reer bani xaraami ila joogaan oo qoyskii qoyskii iyadoo ay ka dhalatay wde anas reebtiyaashi fa sallaahuma nabiga ragcataynka tukaday ragcataynkiibu nabigu tukaday ummaddii buu soo tujiyey casarkii guriguu musalimuu yimid ragcatayn buu ku tukaday anoo dumar ila joogaa fa arsaltu ilayhi aljaariya gabadh baan u diray ti nabigoo tukanoo ku jira fa qultu waxaan idhi quumi istaag bijanbi nabiga dhinaciisa istaag fa quulii lahu waxaad ku tidhaahdaa taquulu ummu salama waxay ku leedahay yaa rasuul rasuulka ila innii samictuka waanku maqlaytanna can haatayn ragcatayn adoo labadan salaadood ummadda ka reebayaan hadda kahorku maqlay wa araaka tusalliihima adoo tukanaya waa ku arkaa hadda nabi allow maxaa falkaada iyo amarkaadii maxay isku khilaafeen ayadoo dumar baa la fadhiya haween badan baa la jooga ma rabta inay dareensiso hawshaas nabigu inuu ishalmaamina way u qaadato waxay nabiga aad qabatid gabadh bay hoosta ka jaaday fariin fiicanna way u dhiibtay nabigu salaad buu ku jiraaye intaad garib istaagto ha ka hormarin gadaalna ha ka istaagin xaggu kale ka istaagto far warkaa hoos u sheeg baa layidhi waxay u raacaysa fain ashaara biyadihi nabigu hadduu gacanta kuu midaaro fastaakhirii caanhu ka fogow bay tiri nabigu ku yidhaahdo fadhiiso warkaas ii wadini gabadh yahay hawshaa aafaynini qaala wuxuu yidhi wadaadkii fafacalat sidii bay gabadhu yeeshay fariintii umu salamay qaaday sidii bay yeeshay fa ashaara annabi sal ly nabigu gacanta ugu midaar wuxuu u kaati aan salaada dhammeeye fasta'kharat canhu way ka dimirto waa ka fogaatay falama insarafa markuu nabigu ka baxo dhammaystay qaala wuxuu hi binta abi umaya waa umu salama aabbee ina abi umayoy sa'alti can iragcatayni baad i weydiisay bacda alcasri ka dambaysay maxaa yeelay maxaa keenaba allo maxaa isbedelay innahu ataanii waxaa yimi naasu min cabdilqays niman baxrayn degi jiray baxrayn waa dhulkaad qadare ku taal dhulkaay qadar ku taalle ee ayaa baxrayn la yidhaahda tan baxrayn lama odhan jirin haddaad baxrayn ku taqaanaa ama waa hal dhuloo la kala goyn iska daadaa doonto innahu ataanii naasun baa yimi min cabdilqays reer cabdilqaysa ii yimi maxay iila yimaadeen nabigu wuxuu ku faray bilslaami min qawmihim tolkood inuu islaamay bay bishaaraasay ii kireen fashaqaluunii waxay iga mashquuliyeen can iragcatayn alatayni bacda aduhri ragcataynka duhurka dabadee aan sunnaysan jiray ba markaan duhurka tukaday iila fadhiistayno waan ka mashquulay soo dhowayntoodii waraysigoodii su-aalo badanoo nabiga ay weydiiyeen uu nabiga uga jawaabayay fatwadii buu ku mashquulay kadib casarkii markuu tukaday wuxuu xusuustay sunadii raatibadee duhr uu lahaa inuusan tukanayn nabigu waa qalleeyey bacd alcasr buu qalleeyey fahumaa haataani buu marka waa yahay labadii ragcadood ee qallay igu noqotay bacda duhur baan hadda bacdara tukadee maxaa jaban oo kaa maqan umu salam nabigu saasuu hawshuu ugu caddeeyey aan dhammayno xadaana yaxya bnu ayuub almaqaabir waqutaybat bnu saciidin wacali bn xujm yaas asacdi qaal bnu ayub wuxuu hi yaxya wuxuu yidhi xadaana ismaaciil wahwa bnu jacfar ibn kaiir azuraq alansaari wadaadaha kalena waxay iska yidhaahdeen weeye caan bay yidhaahdeen ahbarnii muxamed buu yidhi ismaaciil wahwa ibn abi xarmalata qaala ahbarnii abu salma ibn cabdiraxmaan annahu sala caaishatu weydiiye can isajdatain ay ragcatayn allatayni ka dambaysa allatayni labadaasoo kaana rasul sal yusaliima uu tukan jiray bacda alcasri casarka dabadii faqaalad hooyadan waxay tidhi kaana yusaliihimaa qabla alcasri casarka hortiibuu nabigu tukan jiray casarka hortiibuu tukan jiray waxay noqon kartaa duhurkii ragcataynkiisi bay noqon kartaa ragcataynka casarka ka horreeyna waa noqon kartaayo xadiidka umu salame sunankana waxaa ku yimid nabigu inuu ragcatayn qabla casr tukan jiray ayada caaisha xadiidkeedana waxaa ku yimid oo khaarij a ah inuu nabigu casarka hortii ragcatayn tukan jiray idan xadiidka umusaame asalka u aaqisaan ah u dayno o ragcataynkan hadda qabla casr ay jiri aan ka dhigno kuwii duhurka ka dambeeyey casarkana ka horeey uma intaa kadib inahu shuqila waa laga mashquuliyey suubanuhu canhum can ragcati aw naasiyahu ama hilmaamo waa ilaaway inuu laga mashquuliya baynu soo maray fasallaahumaa bacda alcasri buu nabigu tukaday uma abatahuma kobtoodii buu u meeshii buu u daayey ragcataynkuu nabigu bacd alcasr qalleeyey ee kuwuu duhurka ahaa maalinkaa wixii ka dembeeyey rudhuubaa qabtayba kama hadhin buu subano waa tukadaa raatibadii ku horraysay waa tukadaa tii ka dembaysay duhurka waa tukadaa casarkii hadday wax ka horreeyeen waa la yimaadaa bacda alcasrna wuxuu tukadaa ragcataynkii qallaha ahaa ee duhur ka yimid oo salaad gooni a ah noqday wa kaana hooyadan waxay tira wakaana subanu wuxuu ahaa idaa sallaa salaatan ay naafilatan salaad waajiba ma aha wa kaana idaa sallaa salaatan naafilatan salaad sunna ah hadduu nabigu tukado abatahaa meesheeda u din jiro oo caaduu ka dhigan jiray maxaa nisaa ulayn u awelaynaa waxaa og tihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo safaran habeen habeenaha ka mida intay bilaal lainoo waardiya salaadda inuu ka seexday nabigii saxaabada hurda la tagtay kadib markay qoraxdu soo baxday ay qalleeyeen ragcataynkii fajarka iyo iyo salaad subax ay qalleeyeen salaadaa subaxee nabigu u qalleeyey maalinkaa wixii ka dambeeye meesheeda nabigu kuma sugin halkeediibu u daayay waa baryo markuu waagu baryo barin la joogo salaad fajr nabigu ma tukan jirin ma soo celinin yowma alkhandaq salaaddii casaree dhaaftay ee nabigu bacd almaqrib uu la yimid ma sugin salaadaha waajibka ah ayaguna wax kama bedeli jirin waxay idin ka hadlayso waa salaada sunnooyinka ah. salaad sunna nabigu hadduu ay ka tagto meeshuu ama uu bilaabo ma dayn jiran weeye saa in lagu awilo ama haaliban laga dhigo wakaana ida sallaa salaatan fi lhaalib abataha in aad haalib ku xambaarto inaad sunna ka dhigta mooyeen ishkaalkaasaa imanaya qaala yaxmed ayuub wuxuu yidhi almaqaabiri qaala ismaaciil wuxuu ihi tacni hooyadan waxay u jeedaa wakaana idaa sallaa salaatan abataha hooyadan waxay ka wadaa tacni daawama calayha wuu joogtayn jiro wuu daa'imi jira mar hadduu khayr bilaabo waasahdee shay khayr haddaad bilowdo salaad basa maa sadaqo khayr wanaag wixii wanaaga nabigu u bilaabo wuu joogtayn jiray wain qalla salaadan marka ragcataynkan casrka ka dambeeya aad baa loogu dagaalamaa laba wadaad ayaana iigu daran qaabkay u kala fog yihiin marka la firi wadaadaha masalada ka hadla midka koobaad waa alxaafid bnu rajab alxambali intaan arkay wadaad ka hadla asagii ibnu xasan baa ugu war dheer ibnu xasanna muxallaha mujalad dhan wax ku dhow buu kaga hadlay su u waday n khilaafkeeda su u waday waad ku daaliya inaad dhammayso kugu adkaanaysa intuu ka hadla usha yada ibnu rajabna shaquu ba ka dhigtayba sharxiis faxulbaariga mujalladka shanaad ka muraajaceeye lixdan iyo toddoba safxada ah su u waday uu wado wuxuu ku gebagabeeyey ma sugno maxamed calayhi salaatu wasalaam in casar dabadii intuu salaadda casar tukaday kadib uu ragcatayn tukaday ma sugno ilaa maratan waaxida fii xadiidi umu salama xadiidkan hooyadan caaisha wuxuu ku xambaarayaa warkaa idin sheega ahaa bacda dukhuuli اlwaqti ragcatayn buu nabigu tukan jiray bacd اlcasr waxay ka wada ay bacda dukhuuli waqti اlcasri wa qabla salaati اlcasri halkaasuusu ku gabgabeeyey saxaabadii carakawaaga ahay abu muusa alashcari zayd ibnu khaalid ibnu cabaas cabdulahi ibnu zubayr ragga carakawaan wuxuu hi midna kama sugn axaadiiooda uu dabagalay kan waa majhuul sanadkiisa inqidaac baa ku jira kan ikhtulifa wa uriba si u wada u kala turturaya xabad kama tegin khulaasatlkalaam wuxuu yidhi wax saxaabi ay ka asaxdayna ma jiro nebi maxamedna kama asixin halkaasuu geeyey asagu akhriya ninkii raggiina dhallinyarada ah kitaabka muaalacay samca u akhriya xilmi badan baad ka faa'idaysa wadaadka labaad ee geeska kala taagan waxa weye sheekh albaani sheekh albaani silsilada dhowr goor meelood buu ku soo qaatay wuxuu leey waa sunnatun mahjuuratun yajibu ixyaa'uha waa sunno laga tegey oo ariiq nabi maxameda ah waxaa wanaagsan in la soo nooleeyo nin wuxuu leeyahay waa in la soo nooleeyo ninna muxuu yidhi maba sugne maxaa la nooleeyaa aad baa loo kala fogaya labadaa wadaad sheekh albaan laftirkiisu wuxuu saxaaba isdaba dhigay ama takhriijay aahaartooda arka aahaarta ibnu rajab leeyahay asagoo ibnu rajab hadalkiisa muusa arga albani sida muuqanaysa lann wuu ka hadli laha ama wuu ka jawaabi lahaa laakiin aaaar carakawa oo toban saxaabi ka badan buu keenaya rag daa'imi jiray oo cumar markay arkaan isagoo usha soo wata iska fadhiisan jiray markuu tagana tukan jiray saxaabu keenaya rag wuxuu keenayaa intuu cumar noola aan sunnaysan jirin bacda alcasr cumar markuu dhintare bilaabay waa sidee baa layidhi de cumar baa dadka garaacaya dhe marka ma khaliifka anagu ush toor baan u haynaa laakiin waan ognaha nabigu inuu tukan jiray mana daynayna waan ku dhimanaynaa rag sidaasaa jira badan baa jirta oo ku nafbaxa hawsha jahri waaye rag cumar la dooday baa jirayo laa takun cadaaban calaa asxaabi muxamed ubay uu ka yahay oo isagoo tukan jir laakiin u arkay inaysan dhib lahayn hooyadeen baa idna werigeed aan ka tegin caaisha hawsha hawr saarar ma sheekhalbaanis halkaasu ku dhuftay wuxuu uhi waa sunnatun mahjuuratun eh? yajibu ixyaauhaa ibn rajab wuxuu ku yidhi wax ka asaxay ma jiro ya silsilada meel kasta ku taalla ka fariso anigu ibn rajab inaan kuu kordhin baa hadda yaa i khusaysa ayib marka la soo ururiyo marka la soo ururiyo ta'wiilka ibn rajab iyo tadciifku axaadiis daciifiyey sax ma aha ooguu israaf baa ku jira israaf badan baa ku jira midda kale ariiq oo ariiqayn buu ka hadlayaa aar laga yaabo inuu leeya ilaa li ariiq ama an ariiq buu ka hadlayaa ama tawiilkiisa xadiidka caaisha waa waa qawi jiddan xadiidka caaisha qaabku u awilay waa qawiyun jiddan maxaa yeelay mar walbo hooyadan hawshaa su-aal laga weydiiyo oo turuq badan bay ku timide waxay ku xawili jirtay umu salama umu sacun waxaa ka sugan nabigu weligii inuusan tukanin ragcataynka ka dambeeya casarka ilaa maratan waaxida maalinkaa wixii ka dambeeya weligay ma arag bay tira tukanaya hooyada marka caaisho bacda alcasrigeedu ay sheegto waxaanu ku awulaynaa bacda dukhuuli اlwaqti wa qabla salaati اlcasri waxaa ku tusaya in ay u qaatay sayidina cumar asagu inuu u qaatayba haddii iscasar galo ama salaad subaxba la gaadho inaan la ogolayn salaadaan ka ahayn salaadda subax iyo salaadda casraan ka ahayn oo wahima waayadii soo sheegtay marka cumar waxay u xujaysanaysaa nabigaaba tukan jiray bacda dukhuuli اlwaqti wa qabla salaa buu tukan jiray maxaad ummadda ugu diidan tahay oo laa taxara waa tawarisay waana tawiilkaas marka ibnu rajab halkaa tawiil baa ila qiimo badan inta kale oo tadciifka aaaarta uu sheekh albaani sheegay iyo ama musanafaadka tifta ka ah iyo kutubta musnadada ah oog waxaa ku jira uluwi israaf baa ku jira intaa bal isku ogaada xadaana zayd bn xarbin qaala xadaana jami cabdilxamiid adabbi waxadaana ibnu numayri muxamed xadaana abi abi cabdullah jamiican can hisha bni curwata jariir iyo بن نمyر عن هiشام بن عروة عن أبي عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قاaلت hooyada waxay tidhi ma ترka رasuuل الله rasuulka ilaahi muusan ka tegin salى الlaه عليه ولي وسلم رagcatayni baعda الcasr cindii qaطu ragcatayni bacda alcasri cindii qatu ragcatayn casrka ka dambeeya agtayda nabiga weligii kagama timid inuu guriga ku tukanayo riwaayada bukhaari baa caddaysay walaa yusaliihima fi اlmasjidi masjidku muusan tukan jirin makhaafata an yadqula calى ummatihi wa kaana yuxibu maa yukhafifu canhum idan bacd alcasridaas waxay noqon kartaa hmm, casarka marka la aadaamo oon weli la aqimin ee nabigu gurigu ka soo bixi jiray intuu gurigu ku soo tukado ragcatayn qabla casri ah ayuu ummaddu salaadda tuujin kara noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa isagoon casarkii hortii sunnaysanin yuu soo tujin jiray markuu soo tukaduu soo noqon jiray guriguuna kun sunnaysan jiray sidaa hadday taa lagu leeyahay hooyada marka su la weydiiyo maxay ummadda ugu xawilaysaa umu salama ayadaaba khabiir u ah hawshaa ayada ah. yunabbiukum mila khabiir may noqoto ishkaalka inaad fahanteen baan u malaynaya laakiin haddaad tidhaahda riwaayada bukhaariga dambe walaa yusaliihima fi اlmasjidi makhaafata an yadkula calى ummatihi wa kaana yuxibu maa yuhafifu canhu maxaad kaga jawaabaysaa nabigu kuma masaajidku ku sunaysto laba yareed baa lagu leeyahy maxaa ka baqayey sunnooyinkaa dadku intay aad u laazimaan ilaa cahdu tashriic baa la joogaa iyo waxyigii baa socda in lagu waajibiyo warkaasna adugu waa ta'wiil macquula laakiin riwaayada bukhaari ayaad moodaa ra'yiga ah bacda alcasr inay tahay bacda ficli الsalaa yaa xoojinaysa walaa yusaliihima fi اlmasjidi makhaafata an yudkila calى ummatihi riwaayadana waa min mafaarid الbukhaari وxadna abu bkr بن شhaybة قال xadna علي بن msr الqرشي xا وxadna علي بن xujر بن yaas السacدي wlafdu lahu abarna cali bn masir abarna abu isxaaq ashaybani can cabdiraxman bn aswad can abi abi aswad bn zid anakhaci can caaisha radi allahu tacala canha qaalat salaataani laba salaadood maa tarakahumaa rasuulu llahi sal lay waslam nabigu weligii kama tagin fii beyti gurigayda in ku tukanayo qau weligii siran si hoose iyo walaa calaaniyatan si saaqaba sir iyo saaq midnaba haddii guuga la buuxo fagaaro la yahay iyo haddaan keligii iyo hadduu keligii jooga midna kama tegi jiro wey fii beyti iyo calaaniya maxaa keenaya marna waxa nabigu inuu salaad tukado dadkana uu ka qarsado oo gooni istaago oo habeennimo tukado caashana iska warqabin waxay leedahay la buuxo iyo haddaan soo jeedo iyo haddaan jooginba nabigu kii tukadu ahaa weli kama tegin bay ku leedahay si hoose walaa calaaniyatan si bareedh ah maxaa yihiin salaadood racatayni qabla اlfajr racatayni qabla اlfajr huna waxaan leenahay waa qabla salaat اlfajri wa racatayni bacda اlcasri labada ixtimaal baa ku jira iyo laba ragcadoodoo bacda اlcasri ay bacda salaati اlcasri ama bacda dukhuuli alwaqti ayib ishkaalku marka labadaasuu ku jiraa oo meeshuna rajab uu aad oga hadlay oo uu isku dayo inuu xadiidka hooyadan caaisho uu ku awilo وxadna بن مثنى وبن بشاaر قال بن مثنى وxuu hi xadna محamed بن جعفر غندر xadna شعب بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود أسود marayseen weeye أبي إسحاaq hore شhaybاni ma ah kan waa سبيعي kan dambe waa أبو إسحاaq السبيعي wey عن الأسود ومسروق قاala waxay hi نشهد waxaan qirayna calىa caaisha aan ku qarayna annahaa qaalad inay tidhi maa kaana yowmuhu maalinkiisa nabigu ma ahaan jirin toogadiisa alladii yoomkaasoo kaana yakuun uu ahaan jiray cinda abtayda ilaa sallaahumaa rasuululahi baa tukan jiray labada ragcadood fii beyti guridu ku tukan jiray tacni waxay u jeeddaa alragcatayni bacda alcasri bay u jeeddaa xadiiu caaisha marka ee ku saabsan ragcataynkaasi waa kaiiru اlاkhtilaafi fi اlisnaad xagga matniguna waa kaiir اlاkhtilaaf matnigusuna wuxuu ixtimaalaa ta'wiilka idiin sheegoo ah qabla salaaة اlcasri wa bacda salaaة اlcasr labadaasuu ixtimaalaa daaraqudna wuxuu yidhi ragcataynka waxa ku yimid oo dhan asaxu اlaxaadiiث waa xadiiثu umu salm wa caaisha wixii kaleoo ka soo hor o dhan waa macluul buu yidhi cilalkaasna saasuu ku yidhi xadiidku umu salm asagu waa inaga hadho hal mar buu nabigu sameeyey taaganta iyadu mar damar kuma noqonin caaisha xadiidkeedaa kuu yimid asagoo ixtimaalkaasaa galay fii dilaalatihi ixtimaalkaasaa ku jira daliilka naqligana waxaa loo shardiyaa afar shardi in badanna waan ku celceliyey si ay maskaxdiinna ay ogu duubanto daliilka naqliga waxaa loo shardiyaa kow inuu sugan yahay laba waxaa loo shardiyaa inuu muxkamiyo mansuuq aynoo la nasakhin saddex waxaa loo shardiyaa ruuxa luqada yaqaana afkan carbeed yaqaana ee saliiqiga ama bartay inuu fahmi karo macnaha lafdiga daahirna uu ku yahay ujeeddadiisu ujeeddada naska ujeeddada lafdiga macnuhu waa inuu muuqanayo uu daahir yahay ظuhuur الdilaala ظuhuur اlmuraad ظuhuur اlmacna aw saraaxatu baa la rabaa afar waa in mucaarid ka xoog badan usan ka hor imanin axaadiid kale ama aayad kale ama macno kaleoo diidaya waa inaan ilahiy rasuulkiisa ka sugnayn afartaasaa loo shardiya الصixaةu وظuhuur اlmacna alإxkaam وcadam الnaskhi cadam اlmucaarada cadam اlmucaarada اlmusaawi kulu daliilin samciyin naqliyin afartaasaa loo shardiya mid ka mida hadduu waayo ma asaxay daliilna ma noqonayo qur-aanka markaad joogto saddex baad u baahanta keliya qur-aan baadhi maysid aayaddan ma suganta miyaad baadhaysaa hoostaan kaa xariiqayna haddaa hawshaas la timaado qur-aan haddii la marayo ma sugan yahay la baai may maxaa la baadhaya uhuurulmacnaa baa shardi a aayaddu inaad meeshaad u daliishan iyo u soo jiidayso ay ku cadahay oy ku tusayso waa kaa rabnaa waxaan kaloon kaa rabnaa inaan mansuukho ahayn waxaan kaloon kaa rabnaa inuusan mucaarad jirin ka hor imanaya saddexdaasaa kugu soo hadhi xadiidkan marka hooyadeen muxuu la'yahay min xayu sanad waa sugan yahay sida bannaanka yaalla wax cilayana ma jiro ahlulcilmigu waxaa la isku ekeliya marka waxaa weeye saddexdii kale ma muxkam ba mise waa mansuukh waa laga niqaashay mucaarid ka soo horjeedoo ka awood weyn ma leeyahay waa laga niqaashay maxaa kaloo laga niqaashay macnihiisu ma ku cad yahay in nabigu uu tukan jiray bacda ficli salaati اlcasri mise wuxuu ixtimaalaa bacda dukhuuli اlwaqti wa qabla الsalaa labada wuu ixtimaalaa idan xadiikan caaisha marka uma deliishan kartid nabigu wuxuu tukan jiray bacd alcasri sunnatayn bacdiyaa oo casarku leeyahay buu gelin jiray ma dhihi kartid waa sunnatun mahjuuratun yajibu ixyaauha ma inaad hawlo kale u keensato xadiidka caaisha waa lagaa dhigay umusalama warkiiba jooji haddaba marka culummadu qaabkay oga jawaabeen xadidka caaishaan idin hormaraya tirmidi iyo abubakar aram ayagu waxay ku cilayeen ikhtilaafka hooyadeen waxa ka sugan si toos oga sugan baana garanaynin ma maruu tukan jiray mar ma joogtayn jiray xoogo waa la iskhilaafay bay dheen hawlbay ku tuureen macno badan looma arag aram asagu waxa uu caado u leeyahay ay ikhtilaaf inuu xadiidka ku cileeyo waa mutashadid albaab tirmidi yuطliqu الاطiraaba calى الاkhtilaaf maca الrujxaan maca imkaani الrujxaani والtarjiix markaan marayna kitaabkiisaan kusoo cadeeyoha yada ah. wuxuu idaaqa iiraab isagoo ujeeda ikhtilifa cala اlisnaad wa cala almatni baa laisku khilaafay maca annahu yurajixu ixda riwaayatayn isagoo ariiq rajaxaaya iraab shuruuddiis waxaa ka mid a ah, inuusan jamc suuro gelaynin tarjiixna uusan suuro gelaynin markaasaa la adidku waa muarib iyo iraab baa jira mujarad اlkhtilaafu iraab iska yidhaahdaa isagu waynu soo maray xadiikan waa sida sawaabka waa xadii saxiixa culammadii horena maysan cilaynin ee waaweynayd idan bukhaari muslimna waa soo saaraan xadiiku waa bukhari fi saxiixayn fi saxiix bukhari wa fi saxiix muslim idan maxaa lagaga jawaabaya dhowr jawaab baa laga bixiyey wadaadda waxay dhahen waa xadiis sugan laakina waa mucaaradun biaxaadiii nahyi oo xalay soo marayseen axaadiitii sheegaysay bacd alcasr waa mamnuuc oo bacd الsubax waa mamnuuc oo cinda lista waa mamnuuc bay ku dhegeen iyagu waxay dhaheen iyadaana ka fara badan kana saxiixsanoo laysku khilaafin macnaheeduna ka cad yahay halkaas wadaadda ku dhufteen niman baa bartaa maray niman kale waxay yidhaahdeen xadiidku waa sax wax mucaaradana ma jira laakiin waa khaas nabigu khaas ku yahay waa min khasaa'is الrasuul calayhi الsalaaة wasalaam caaishana kuu tilmata inay khaaso tahayo wa kaana idaa sallaa salaatan abataha wa kaana camaluhu diimatan khasaa'is niman baa ku xambaaray nimanka waa la bushay waxaa la yidhi qolyahaas la yidhi xadiidu nahyi baa lagu yaa ka hor imanaysa waxaa lagu bishoo la yidhi waa laa tacaaruda bayna khaasin wa caamin xadiidkaani waa khaasun fi اlwaqti khaasun fi الsalaa walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas laba ragcadood oo keliya ayuu nabigu casarka markuu tukado tukan jiray baa layidhi wakhtigu waa muxadad oo mucayan waa bacd alcasr salaaduna waa mucayan oo ragcatayn weeye axaadiista aad sheegayseenna caan bay ahayd laa tusalluu bacda alcasri bacda alfajr waa caan bay ahayd bacdiyadeedu waxay noqotaa ma cinda ghuruubi shamsiba mise qabliyadiina ma inda qabla uluuci shamsi miya waa waqti dheer ma bacda khuruuj salaat alcasri baa waqtigu dhammaadayba intaasu ixtimaal baa geli kara midda kale salaadoo dhan baa la diidaye caan buu xagga salaadda ka yahay wakhtigu khaas ka yahay axaadiidta nahyu ka yihiin amaa xadiidkan caaisho waxaa weeye waa khaasun fi الsalaa khaasun fi اlwaqti axaadiidta diidday salaadaha nahyadana waxay ahaayeen caamun fi الsalaa khaasun fi اlwaqti walaa tacaaruda bayna khaasin wacaamin baa layidhi nimanka yidhi khaasiyada nabiga khasaaista laguma sugaala bilixtimaal daliil cadkeena hawsha ay nabigaad gooni ku tahay daliil u keensada nabigu wuxuu sameeyey waan samaynaynaa nabigaa tukan jiray annaguna waa tukanaynaa wain tuiicuhu tahtaduu lakum fii rasuullah uswatun xasana fakhuduuhu baan taagana wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh idan halkaasayaan taaganahay kuleeyihiin meel looga dhaqaaqa nimanka mala lagumana suri karo khasaaista laguma sugo ixtimaal waxay dhahan dhibka maxaa idin geeyey waa niman saddexaad dhibka maxaa idin geeyey waxaan leenahay bacd alcasri salaad mamnuuc weeye laakiin sunnooyinka raatibadaha ninkay dhaafaan wuu gelin karaa bacd alcasr falamru waadixun falaa nuqnuqa fiih bay yidhaahdeen nimankaasa ugu fiican nimanka warkoo iskala giri sooma waxay dhe war bacd alcasr waa waqtu lkaraaho salaad lama ogolo ninkay laakiin salaad duhur soo dhaaftay ama raatiba dhaaftay oo wuxuu qallaynaya hee halkaasuu gelin kara suu nabigu yeelay nagmana dhaqaajin kartaa nimanka aad bay qiimo badan yihiin axmed bay ka sugantahay jamaca min asalaf ba halkaa ku tegay nimanka warkooda waa fiican yahay ya daat sabab ma aha sheekh nuur waa way ka khaas waa qallay leeyihin waa inay qallo tahay ma camimayaan Ah, ma camimayaan sabab mutaqadim oo muqaarana ma odhanayaan waxay ku leeyihiin waa inay tahay sanad qada ah xalaynu ka soo hadlay qiyaaska haddii looga qiyaas qaata ishkaalku xalaynu soo tilmaano waa qiyaas macalfaariq baa lagu odhanaya marka waxay leeyihin waa salaad la qallaynayo salaad la qallaynayo baa halkaa la gelin karaa weliba waxay qaybo ka mida qabaan waa inay sunno taha shardi ah sunno ku dhaafto raatiba ah warkaas warkaasay la yimaadeen madhabka afraad saddex ma soo sheegin madhabka afraad waxay leeyihiin salaaddaa nabigu waa tukan jiray wayna jirta xadiidkuna waa saxiix laakiin waa mansuuq bay dhaheen oo maxaa nasakhay axaadiiu nahyi can can isalaati bacd alcasri waa cinda طuluuci shamsi baa nasakhday yidhaahdeen waa madhab ibnu baa ibnu baa ayaa sidaa qaba aba cabdilaah qaba kitaabu ku qoray masalaة الsalaa cafwan fi اlawqaati اlmanhiya can الsalaa almanhiy fiiha can الsalaa ayuu qoray kitaabkaasuu ku sheegay ibnu baa ninkaad garanaysaan imaamka ahaa madhabka lixaad hanaad miyaan dhahaa madhabka shanaad waa cagsiga kan oo wuxuu leeyahay axaadiista reebtay salaadaha bacda bacda oo dhan diidday oo dhan waa mansuukho waxaa nasakhay axaadiista la nasakday caaishii umu salama daawud bn cali baa laga soo guuriyaa ibnu xasan baa laga fahmaya hadalkiisa laakiin ibnu xasm iyo daawud waxa ka sugan waxaa weye iطlaaqa kama sugna waxaa ka sugan annahyu can الsalaati bacd alcasr waa mansuukh bay leeyihin bacda salaad subax way daayeen sideedu ku daayeen salaadda subax kadib lama tukan karo ilaa ay qoraxdu dheeraatay taagan yihin laakiin الصلاة بعد العصر النهي عن الصلاة oo xadiidka caaishay taagan yihiin iyagu way cagsiyeen jumhuur ahlicilm waxay qabaan laa naasikha walaa mansukha fi lbaab laa naasikha walaa mansukha fi lbaab ha la jamciyo axaadiitan ha lasu keeno ha la kala xawiilo nin walba sidii loqman ha yeelo mooyeen laakiin naskhi iyo mansukh meesha kama jiray taagan yihiin wadaadahaasaana yaa ila roon madhabka ibn rajabna wuxuu ugu waafog yahay midka sheekh albaan maxaad ka leedihi idigu sheekh albaan baa taageersinta baan filahaya ya almuhim ya nimanka qadaha yidhi baa ila quman bad aniga ila fiican min xayu ta'wiil nimankaas aad ugu dhow naska laakiin waxaa baabi'inaya nimankaa warkooda oon hadda ila fiicantaasi ayn tarjiix mutlaq u noqon karin saxaabaa tukan jira oo ku dagaalami jiray oo carrakawa ah ibnu rajab wuxuu leeyay saxaabadaasoo dhan waxay ka qaateen waxay ka qaateen umu salama ama fahamka caaishay ku tageen kulli nin nabi maxamed asagoo arkay isagoo ragcatayn tukanaya ma jiru taagan hooyadan bay ka qaateen nin walba fahamkiisii buu la sii tegey baashu ka booday cabdullah ibnu zubayr oo caaisha ka qaatay baa khaliif ka noqday markuu kaga khudbeeyey baashii faaftay buuhi almi waa masale aad loogu hardamayo mar haddii lagu hardamayo sunno mulaqa ah salaad laisku haysta mugta weligaaba layskuma galee midaan laisku haysanin baad heli karta oo bannaane faraha ka qaad faraha laga qaado laakiin una masale khilaaf ka furan yahay khilaaf saaiqa yahay ogow madhabka odhanaya waa naasikhee mansuuqna ma xoog badno midka cagsiyeyna ma xoog badno ikhtisaaskii khusuusiyaduna ma xoog badno mucaaradadana ma xoog badno maxaa sax ah laa naasikha walaa mansuukh yaa roon madhabka odhanaya wixii raatiba ama qadiya kaa tegay baa halkaa la gelin karaabaa ugu roon intaasaynu kaga tegayna baabu istixbaabi ragcatayni qabla salaati اlmaqrib wuxuu baab yahay in la jecel yahay laba ragcadood in la tukado salaada maqrib intaan la gelin ay sunnatay wanaagsan tahay xadaanaa abu bakr abi shaybata wabu quraybin qaala cafwan jamiica can ibni fudayl maxamed bn fudayl qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaana xamd bn fudayl bn khaswaan adabi weeye can mukhtaar bni fulfulin qaala sa'altu anas bn maalik baan weydiiyey saxaabigaas can الtaطawuci bacda alcasri casrka dabadii ma la sunaysan karaa baan idhi faqaala anas wuxuu yidhi kaana cumaru cumar wuxuu ahaa ibn khaaab yadribu اlaydi gacmaha dadka yuu garaaci jiray calaa salaatin bacda alcasr casrka dabadii ninka salaad tukada gacmuhu ka garaaci jiray riwaaya bal bacdu nus waxay qorayaan kaana yadribu bilaydi oo ba la geliya halkaas ayadanaas macnahaan saxan gacan ragga la ciidan buu la bixi jiray masaajidka marka casarka la tukado wuu fiirin jiray garaaca midkaas la tukanayo kaa garaaca si loo kala cararo wax ku dhacaan la waayo kaana cumaru yadribu biاlaydi laa bisilaax meesha seef ma aha waxaa weeye gacanta lagula tegayaa waa lagaa qaban salaadda lagaa bixin cumar mararka qaarkood bakoorad u shubutu dad ku garaaci jiray kaana yadribu bidira baashuu ku tarbiyan jiray ku cidbin jiray qolyaha idabta daranoo dhan oo la bixi jiray kaana cumaru yadribu اlaydi gacmaha dadku garaaci jiray calaa salaatin tukasho bacda casr la tukado ku garaaci jiray wa kunaa nusalli waxaanu kuwa tukada calaa cahdi nebi xilliga suubanaha ragcatayni laba rag baan tukan jiray bacda ghuruubi الshamsi qoraxdu markay dhacday kadib qabla salaati اlmaqribi salaaddiis maqribna aanna tukanin u fiirso qoraxdu markay dhacdo welina maqhrib aanan gelin baan tukan jiray rakcatayn tukan jiray faqultu lahu waxaan ku idhi rakcataynka idinku haddaad tukataane maqhribka ka horraysa akaana rasuululahi salahuma nabigu ma tukaday haddaan mukhtaar ful waxaan weyda anas idinku aad tukataan saxaaba ahaane nabigu ma tukan jiray qaala wuxuu idhi kaana yaraana nabigu waana eegi jiray waana arki jiray nusalliihima annagoo tukanayna falam yamurnaa namana farin walam yanhana nagamana reebin ilan waa alistidlaalu bitaqriiri الnabiy taqriirka iqraarka nabigaas waa xujo daliil asli ah wey waad ogtihin saxaabada shay fahmayaan shay khayra wey waanu samaynay cahdiguna waa cahdu tashriic nabigaana arkayey wardaayana nama dhihin samayna nama dhihin waa asaga intuu haya markaa anas laakiin nabigu amray baynu gaari doonnaa riwaayadii marka aynu ku marray muwaطa'u maalik ayaa cadaynayso kaana yadribu cumaru bidirati cala asalaati fi hada alwaqti muqaw maalik baynu ku marray kaana cumaru yadribu bidirati cala asalaati fi hada alwaqti yuu anas leeyahay oo xadiidkii cabdulaahi almusani baa bukhaari ku mari doontaa nabigu uri salluu qabla almaqribi racatayn salluu qabla almaqribi rakcatayn wa qaala fi اhaaliثati liman shaaa nabigu waa amray laakiin anas baan haynin xadiidka asagu saxaabadu tukanaysun buu arkay isna waa la tukan jiray laakiin nabigu amray muusan maqal saasuu kugu leeyahay falam yamurna mubaasharatan walam yanhana saasuu kuu leeyahay laakiin way sugan tahay في صحيح البخاري من حديث عبد الله المزني صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء وحدثنا شيخ بن فروخ الحبطي حدثنا عبد الوارث بن سعيد التميمي حدثنا عبد عن عبد ibnu suhayb albunaani can anas bni maalikin qaala wuxuuhi kuna bilmadiina madiinaanu joognay haddaanu saxaaba nahay faidaa adana almuadinu muadinku hadduu aadaamo lisalaati almaqribi salaada maqrib uu aadaamo ibtadaruu saxaabadu waxay kala boobi jireen alsawaariya tiirarka marka maqhribka la aadaamo tiirarka masaajidkay saxaabadu kala boobi jireen sutray rabaa inay ka dhigtaan oo gabbaad ka dhigtaan oo nin walba tiir buu asawaari waa jamcu saariyatin waa tirirka masaajidka ustuwaanana waa la yidhaahdaa fa yarkacuuna racatayni racatayn racatayn racatayn bay tukan jire nin walba racatayn buu tukan jiray wey racataynku ma in laba goor lagu celinaye waa mid walba nin walba racad buu tukanayaa wey ninka labuu tukan kaa labuu tukanaya kaa labuu tukanaya xataa in arajula alghariib ilaa ninka socotada koytada ee cusub ee magaalada ku cusub layadkhulu masjida masjidku soo geli jiray fayaxsib wuxuu moodi jiray anna salaata ay ilmaqriba qad suli in la dadka jamac tukanaya ee taagan markuu arko wuxuu dhishu salaaddii maqhribba waa laga baxay saxabadan waxay ku jiraan sunnadii qabliyada ahayd bay tukanayaan ayib sunnadii qabliyada ahayd fayaxsib wuxuu moodaya ana asalaata ay salaata almaqribi qad sulliyad in la tukadayba muxuu ugu mali min kasrati man yusallihima badnaanshaha ay badan yihiin dadka tukanaya sunnadii maqhribka ka horaysay idan taasi marka nabiguna waa amray ummadda saxaabaduna waa iltisaami jireen waa sunno maqhribkuu leeyahay waa aad u qiimo badan waana la fududaystaa ha la tukado oo khayr wanaagsan baa ku jire ha lagu dadaalo baabu bayna kulli aadayni salaatun inta yartaan ku darade kitaabu salaat alkhof aan istaagaya aadaan walba iyo aqimad walba salaad baa u dhaxaysa sunnaaa ninkii tukanaya ka faa'idaysanaya waxaadina bakr abi shaybata qaal hada waa min diqati muslim xadiidka salluu qabla maalg ragcatayn muusan helin biariiqin saxiixin asagu muslim bukhaari baa helo ku soo saaray xadii cbdillahi almusani markuu muxuu rabaa muslim ku fahansiiyo lafdi caam ah iyo wuxuu isku qabanayaa nabiga calayh isalaat wasalam iyo ficlu صaxaaba iyo wuxuu rabaa inuu ku sugo aلsunna اlqabliya الراتبية قبل المغرب ودقيق جدا مهم جدا وي صحابته oo sameeyay nabigoo iqraaray waa daliil khaas ah hada daliil khaas weeye muxuu keenayaa daliil caam ah oo ah bayna kulli aadaanayni salaatun waa daliil caam raba inuu keeno aadaanka maqribka iyo aqimadda maxaa wuxuu ka mid noqonayaa fardi min afraadi allafdi alcaam hadduu nabigu yidhi aadaan walba iyo aaqimadul waxaa u dhexeeya salaad sunna ah maqhribka wuxuu ka mid yahay salaadaha ee adugu maxaad oga saartaa lagu leehay salaadaha maxaad oga saartay ayib ku dar marka iqraarka nabigu saxaabada u qariray markay tukanayeen daliil khaasa iyo daliil caam isku qabo ku leeyahay imaamku saasuu ku sugaya abwaabtan hadda nabigu u sameeyey isaga ku ijtihaadaya xadana abu bn abi shaybata qaal xadana abu usaamata xamaad wwakiic bn jarax abu sufyaan aruaasi can kahmas bn اlxasan alkuufi qaala wuxuu i wadaadkaasi xadana cabdulah bn burayda ibn xusayb alslami way saxaabad garanayseen can cabdillah muqafal almuzani abu saciidna waa lagu naanaysaa abu ziyaadna waa leeyahay saxaabigu oo saxaabadii basra joogtay ku caanbaxay afartan iyo saddex xadiid buu nabiga ka wariyaa afartan iyo saddex xadiid iyo suubanaha ka wariyaa inta la arkay haddee la ogyahay weeye ka badan buu nabiga ka qaataa laga yaaba lakiin intaban baa laga hayaa bukhaari iyo muslim afar xadiis bay isla wadaagaan isla soo saare xadiidkana ka mida bukhaari hal xadiis buu goon muslimna hal xadiis buu goon ku iman doona bukhaari xadiisu gooni la yahay iyo miduu muslim gooni la yahay iyo afaray wadaagaan meeqo weeye adii buu saxiixaynka ku leha li xadii buu saxiixayn ku lehay si wuxuu ka wariyay afartan iyo saddex xadiidka asagu muslim la goonidii ay ku marteen xadiidku ku saabsanaa eygu hadduu galo weelkii hadduu galo iqsiluuhu sabcan wa cafiruuhu aaminata fi turaab aw bituraab xadiidkii wey aad taqaana muslim la yahay xadiidkaas wey konton iyo hijrada ama lixdankii hijradu geeriyooda baa saxaabiga la sheegaa konton iyo toddoba ama lixdankii qaala saxaabiga wuxuu yihi qada rasul sal slam bayna kulli aadaanayni labadii aadaanba waxaa u dhaxeeya salaatun salaad baa ku jirta labada aadaan nabigu wuxuu ka wadaa aadaanka weyn iyo aqiimidda salaadda qaalaha alaaan saddex jeer nabigu ku celiya hawsha iyadaa fi aalia marka saddexaad wuxuu yidhi liman shaaa ninkii doonaha laga rabaa nabig wuxuu ka baqaya in waajib loo qaato oo ninkii ka taga la eedeeyo bayna kulli aadaanayni salaatun liman shaaa ruuxii doonaa khayr doonaya uu gashan karaa وxadثna abu نبي شhaybة قال xadثna cبدالله على بن cبدالله الساميwy عن jurayriyi سacيid بن إyاس الjurayri can cabdالله بن burayda jurayri wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii ahaa kahmas can cabdillah bn burayda can cabdilah bn muqafal musnadi cayni milahu isagoo kalou wariyey ilaa annahu qaala wuxuu yidhi jurayri fi raabicati liman sha tii hore maxay ahayd qaala fi aaliai liman sha fi raabicati tii afraad muxuu liman sha ruuxi doona ha tukada wallahu subxaana wa tacala aclam